dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifay gelingelin ka dar

ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gaba rag isku dila waxba kama geline guur bay rabta habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii bixiysa arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedii bisha koo iyo ee nofembar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah inta badan suuqyada muqdisho iyo goobaha ganacsiga oo u xiran amare iska soo horjeeda oo kasoo kala baxay laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab iyadoo ay dowladdu wado qorsho magaalada dhan loogu xirayo kaamirooyinka haddaba waxaan eegi doonaa kaamirooyinka haddii lagu xiro magaalada waxa ay faa'iido leeyihiin mar labaad macno kalena ma yeelan karto haddii shaksiga kaamirada haya uu laftirkiisu caqabad ku yahay nabadda oo informationki wixii loo baahnaa sidii la rabay ku maamulay oo taas tusaale waxa kuwa xaruntii gobolka wixii ka dhacay guddoomiyihi gobolka ku dhintay soomaalidana waxaa aad loogu dhaliilaa inay dhibaatada dhacdaa ay ka haaraan xiriirka kubadda cagta soomaaliyana waxa ay ka mamnuucdeen ciyaartoyda siddeed toban jirada ee tartanka sakaafa kaga qaybgalaya dalka kenya warbaahinta inay la hadlaan xilli maanta ciyaartoydu ay ka badiyeen dhigooda suudaan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan odayaal ka soo jeeda deegaanada bariga gobolka galgaduud oo dhowaan iska soo dhiibay ururka al-shabaab oo dowladda soomaaliya ay shaacisay xilli muddo ku dhow bil laga qarinaya warbaahinta sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan howlgal lagu dilay madaxii maaliyadda ee kooxda al-shabaab u qaabilsanaa gobolka galgaduud qayba ka mida qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijka aynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan isdhaafacoo dareeraho duubta oo dadaalaho jagnaan dib dambe annagu cabdiraxmaan cabdulla rooble keysiga farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo markale xog horeys ninyahan waxaan ku weydiiyey horta ma bixisaa canshuurta labo labo laban bixiyaa oo yaad kala siisaa labada dhinac waan siiyaa oo masakawaad baa lagaa qaadaa la igama qaadee aniga ayaa inta qaadaa bil kasta meeshay joogaan ugu geeyo waaba yaabe war saka bil walba lama qaadee horta dowladdu moogta <laughs> arma iyadu bixisaa wallee haddii aan tan wax laga qaban qaran jiri maayo jiri maayo gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay inta badan suuqyada muqdisho sida suuqa bakaaraha suuq bacaad iyo qayba ka mida ah magaalada goobaha ganacsiga ee ku yaala ayaa xiran waxaana ay u xiran yihiin ka soo kala baxay ee haddanaba sugidii sirdoonka qaranka oo loogu xirayo magaalada guud ahaan kaamirooyin waxaana guryaha lagu xirayay maalmihii lasoo dhaafay kaamirooyinka goobaha ganacsiga ayaana qaybo badan oo magaalada ka mida ah waxaa lagu xiray kaamirooyinkaas waxaa sidoo kale qaaliyoobay qiimihii la kala siisan jiray kaamirooyinka c c kaamirada iyadoo al-shabaab dhigeedana amar ay ka soo saartay kaamirooyinkaas ay ku mamnuucayso in lagu xiro magaalada inta badan haddaba waxaan wax ka weydiiyey amaradan kasoo kala baxay ururka al-shabaab ee ay ku mamnuucayso in lagu xiro magaalada kaamirooyin iyo dowladda qorshaha ay ugu xireyso guud ahaan magaalada kaamirooyinkan faa-iidooyinka ku jiro amaradan ee sida ay ganacsatadu ay ka yeeli karaan iyo waxa loo baahan yahay in marka hore la soxo maxamed xadir nuur oo ka faalada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda bismillah mahadsantahay eh, xabsa adig researchreed kulmiyan waan salaamaya eh, dabcan dee eh, adduunka waxaa loo guuray nidaamkan technolojiyada ah oo waxaad og tahay reerarka amniga lagu sugo waxay soo mareen marxalado kala duwan hadda waxaa hadda la gaaray xilli aaladan ama kaamirooyinka ah, oo nooca technolojiyada hadda maarata adduunyada amaankeeda lagu sugo wadamada caalamkana mostly waa sidaas oo shaqooyinka amniga ugu xoog badan hadday noqoto company iyo hadday noqoto maaragtay xarumo kale oo caadiga ah, hadday noqoto nidaamka dadka caadiga ah, amniga ugu madaalanayo qayb weyn ayay ka qaataan oo wadanka ugu badan oo hadda la sheegay inay baasha kaamirada aad isticmaalaan waa wadankan ingiriiska oo dad in ireland xilligii maaragtay ballaagada ku ahaayeen maarata dhibaatooyin badan u geysteen oo qaraxyada iyo dhibaatada ka geysan jireen dalweynaha britain la isku dhihi jiray marka hadda soomaaliya waxay waayadii dambe hay-adahooda amniga ay garteen ama ay fahmeen ama maaratay xigmad ama way aragnimo kasoo korota in maaratay kamiradu wax badan oo xagga amniga ay wax ka qaban karto taasoo markii dhinacaas laga fiirinaayo waa muhiim waana waxa keliya aan is odhan karno dee qeyb weyn bay ka qaadanaysaa amniga laakiin kamiradu waxay sheegtaa shaksiga faldambiyeed ka geysanaya marka shaksiga hadaanan lahaynin daatadiisa oo dhamaystiran tusaaloo kaleeto qofkan isagoo muuqdo oo dhamaystiran ayuu halkan kaamilada kasoo qabatay waa nin cas waa nin madow waa nin gaaban waa nin dheer anw doon haway kaadeen haddana ma jirto system lagu dabategi karo ama lagu heli karo oo raadraaca oo ila maxay qore lagama hayo database dowladda ee leedaha kuma jiro Eh, nidaam eh, yani tirakoob dadka eh, qofkan meesha ashal yani kasoo jeedo ama gobolka ka yimid ama ama wuxuu ka shaqaynaya ama intaba lama helayo marka waxaad heli kartaa dambiile dambi geysanayo ama wax hadayo ama wax dilayo inta badanna de magaalada waxaan ku aragnaa kaamirooyinka goobaha ganacsiga ninbaa inta soo galo wuxuu raba ka ragta kaamir way qabata dibna looma arki weliba dadweynaha lagu baahiyaayo oo maaragtay inta badan aragto halkaas marka laga fiirinayo de waa wax adag in maaragtay kaamirada wax weyn oo maaragtay macquula ay samayso Eh, laakiin sida caadiga ama sida guud amniga marka xaggiisa laga hadlaayo eh, tiirar badan waxaa jirto ammaanka aan looga marmin waxaa kamid a ah in dadku ay ay daato ku wada jiraan oo hadda wasaaradda arrimaha gudaha aan ugu hambalyaanayno kaalinta ay ka qaadatay in dadka ay wada qaataan yani eh, idan dhalashada ah taasi waxay wax badan ka tari doontaa aan isleenahay xagga amniga sidoo kale waxay wax badan ka tari doontaa in qofku uu yeesho maaragtay aqoonsi ama eh, la aqoonsan karo wadankani muddo dheer ayay xuduudihiisa iska furnaayeen marka soomaalida dad badan oo eega waxaa jira luuqadana bartay oo ethoobiyaankaana kamid ah eh, eritreanka kamid ah qoryanka suudanta kamid a ah, wadamo badan oo qeybo kamida a ah, africa kamid a ah. kuwaasoo wadanka markii eh, dhibaatada ka dhacday ama kooxahan caqabada ku aan soomaaliya ay kasoo baxeen koonfurta soomaaliya maaragtay soo maaragtay raacay ama ayaga u ah askar oo kuwaasoo aan dadka soomaalida laga daranayn marka waxaa kaliya hadda loo baahan yaha waa in diiwaankaas la xoojiyo arrintan kaleetana dabcan waxaan isleenahay xoogaa baashu si bay u kala horeysaay hmm. in maaragtay stebka ay mudantaha la marsiiyo waana sida saxda aan isleeyahay xalka halkaas ayay ku keenata haddii ay dhiigga ay qaadanayaan dadweynaha iyo kamerooyinka la isku kaashado sooma yareyn karto dhacdooyinkii dhici jiray falalka amni darada ahaa Eh, xabsiga horta adduunka heerka la gaaro technolojiyada xagga camerada eh, waxaa jirto in yani eh, in camera qof dambi geystay ama looga shakinayo inuu taldambiyad soo geystay ay markiiba qabato cameraba camera ay u dhiibtay oo markuu cameradaas ag maraayo qofkii dambiyadaha ay signad bixinayso oo xataa aan loo baahnayn xataa boliis inuu maaragta ka holgalo adduunyada hadda horumarayo dhanna waxyaalaha hadda yaalku lacagta kamid waxaa jiro oo security qaabilsan waxaa in xamar ay xarun ugu taalo ayna la socdaan dhaqdhaqaaqa baydhabo iyo dhuusamareed iyo maaragtay jawahar iyo waxa ka dhacaayo kale ay halkan kala socdaan macnaha kambanigooda dadka adeega amniga uu siiyo ay ka ilaalinayaan marka taas de kaamilada waa waxa keliya maanta eh, adduunka eh, eh, amnigiisa lagu ilaaliyo waay laakiin haddii qofka la helo laakiin muhiim waxaa ah qofka inuu database ku jiro ama daatadiisa hayo ama maaragtay markii sawirkiisa la helo ama markii la isticmaalo sawirkiisa yani la heli karo yani informationka dhamaystiran laakiin haddii qofkan qof cad iyo qof madow qof guduuna ficilkii sameeyey camerada way qabatay wa waa la arkay almost dhowr marna ayuu dhacdooyin noocaas dhacayaana waa la arkay marka lama marka waxa keliya yani diiwaankaas uu xoog usameynaa macnaha usameynaa waxawaaye in qofka dambiga geystaaye marnaba uusan baxsan karin hadduu database ku jiro hadduusan database ku jirana waa wax su ku jiraan ayagana maarata waxyaala kale siyaalo kale loo xalinayo marka waktigan hadda nidaamka amni ee soomaaliya uu soo koraya isbedelo badanaa jiro Eh, qorshe walbaba qorsha ka daba imaanaya marka aniga qorshooyinkan hadda ganacsatada lagu qasbaayo waa qayb kamida ah, eh, sida ayagu arkeen hay-adaha amniga eh, qaabilsan lakin waxaa ka fiilneed inay doodgeliyaan oo wax badan ay ka dhiskaashin gareeyaan oo xagga dhaqaalaha laftirkiisa laga fiiriya dadka soomaaliya maanta xilli waxaa lagu jiraa waktiga maanta lagu jiraa waa wakti fatahado jiraan waa waqti suuqyada cirida yihiin waa waqti gobolada aan loo gudbi karin marka kale marka loo fiiriyo dadka dhaqaalahooda iyo maaliyadooda iyo si u nool yihiin in la ixtiraamo ayadana meesha ku jirtay waktigana doodan laga iskaashi galay gudiya dadka loo keeno mm. yani qofka soomaaliga maxaa dhib kasoo gaari kara dhaqaal ahaan maxaa dhib ugu imaan kara yani go-aanlagaaray ciidamadu waa kaa dhex gala yaraa maadaama kaamirooyinku ay qofka marka in la aqoonsado ay fuudayn karaan haddii qofku faldimbiyeed geysto kaamiradu ay qabato beri ka maalin hadday hay-adaha amnigu ay qabtaan soo uma fududayn karto qofkan inuu qofkii yahay dabcan dee kamiradu xabsiga horta inta group gruubyada ka shaqeeya shaa wad ognahay oo dadkao dhan ma wada arkaan wax telefishon oo qofkii banaanka imaan kara ma ahan waxaa laga yaabaa in sawirkiisa inta lasoo qaado dadweynaha loo soo baahiyo oo ama social media la geliyo ama meelaha la geliyo laakiin wax kasta oo maaragtay arintaas ah yani ma fududeyn karto sababta qofka hadii maanta fil soo ku jira la arkay wadamada waagor waxaa la isticmaali jiray qofka markuu dambi geysto sax waayo sawirkiisa reelo boorara lagu daawici jiray steeshinada iyo meelaha basaska laga raaca iyo meelaha dadweynaha isku yimaadaan sawirihiisa la geyn jiray boliiska siday ula socon jireen laakiin taasi ma ahayn mid dhamaystiran oo qofkaasi xogtiisa lagu heli karo waxaan ku xasuusinayaa turkiga waxaa ka dhacay qarax automatical camerada waxay sheegtay qofkii qaraxa sameeyey qofkiina markii camerada la geliyey gabar naag haweeney ahayd isla markii waxaa la helay meesha ay degan tahay halkeeda lagu tagay laakiin kan waxay ku qaadana waqti dheer oo dheer oo dheer in qof sawirkiisii asagan isku raadi dadka marka qaarkiisa way isku ekaan karaan marka waxaa ka sii mudneed dadka caasimada ku nool soo muqdisho ku nool ko in yani eh, database ku jiraan oo informationkooda dhamaystiran ama daatadooda dhamaystiran ay dowladda uri kordageysan tahay qofkii markaa falbeliyeed sameeyaa oo markaa la arkaa in sawirkiisa markiiba ama muuqaalkiisa la arka in laisku raadin karo oo kaamirada casriga adduunka la isticmaal teknolojiyada waa marka adiga hadda oo xaabsada oo daatada ku jira sawirkaaga inta markiiba computerka lagu seefgaray kii kala soo saari karo oo la heli karo oo dadka khubaraa oo technolojiyada ku takhasusay ugu yaqaanan marka taas haday tahay xalka waa okay lakiin hadda ma jirtaba taas lama dadkana diiwaankooda lama hayo tiradooda lama hayo meelay degayiin si ay u noolyiin intaba lama hayo marka waa un aragti ay eh, ku ticneed eh, markalena waa ku celinay in marka hore eh, hay amniga weliba gruubkan misha ayaa wadato mashruucan marka ayaga in maaragtay doodaasi marka hore ay dadweynaha iyo dadka khubarada iskugu yeedhaan laga doodeeya laakiin go-aan caskari ah oo qasaba oo dadkan dhibaatada haysata oo lacag dhowr boqol oo doolar lagu qasbi lagu waajibiyeelayo mm. oo marka waxaan isleeyahay xoogaa waa wax furiid badan horta sideedaba anagu marka aan wadamadan hadda tadawurka sameeya ama wadamadan wadamada horumar la yihaahdo ah, intaba badan horta waxay ka gudbaan nidaamkan brivatka waxaa jira ambani publica waxaa jira cambaniyo brivat ah oo contract dawladda ay siiso tusaale kaleeto xarunta madaxtooyada kaleeta cambani ayaa securitygaas qaadanayo amnigaasna asaga ayaa gacanta ku dhigaayo oo yani kaamarooyinkiisa qalabkiisa iyo dadka marka hawsha fuogeyn lahaa qayb kamida ah booliiska ama ayuu la wadaagaya infomashinada qaarkiis marka wax qabasho haday noqotona waxaa qabanaya booliiska xaabsadoo camera waxay qabata hadii waxaad xasuustaa gobolka wixii ka dhacay oo xaruntii gobolka qaraxda ka dhacay camera ku xidhnayd ilaa haddana information dhamaystiran waa laga la-aya marka marmarka qaarkiis kaamerooyinka oo ay shaksiyaadka eh, maaragtay eh, aan laftirkooda aan la ogeyn yani mustaqbalkooda iyo yani dhaqan ahaan iyo sida systemkan eh, iyo meesha soo galeen aan la ogeyn yani marka qaarkiis dhibaato imaanaysa marka aniga waxaan qabaa kameradu waa amniga waa lagu sugi karaa waana lagu sugaa adduunkana ayadaa la isticmaalaa maanta meel kasta oo adduunyada atagtaa kamiradaas ayaa ilaaliso oo ciidamadii faraha badnaa iyo xoogii badnaa lagelin jira eh, kusoo aroori ashkaas yar ama shaksiyaad kontroolaan laakiin muhiimada waxaa waaye kamiradu waxay wax ka qaban kartaa oo macno yeelan kartaa marka dadka diiwaankooda iyo daatadooda dhamaystiran lahayo eh, mar labaad macno kalena waa ma yeelan karto hadii shaksiga kamirada haya uu laftirkiisa caqabad ku yaa nabada oo informationki wixii loo baahnaa macluumaadkii loo baahnaa uusan sidii larabay ku maamulin oo tusaale waxaa ku waa xaruntii gobolka ka dhacay gudoomiyihii gobolka ku dhintay dad badana ku dhintay waa meeshii aqalka gobolka laga maamulaayay maantana hay-ado dabagalay oo soomaalidana waxaa aada eh, loogu eh, dhaliilaa inay yani dhibaatada dhacdaa ay ka haraan eh, kiiskaas in la dabagalo mustaqbalkiisa soo saara marka camero haddii shalay waxtarkeedii heerkaas marsiiye maanta xaaladda saan ay ku jirto in dadka awood loo isticmaalayo waxaa ka fiicnaa in wejihi kale loo maro amarka al-shabaab ay soo saartay iyo kan hay-adda nabasugidda ee ah in la xiro iyo inaan la xirin labadaba saameyntooda waa la arka oo suuqyada ayaa xiran ganacsatadu eh, maxaa loo baahan yahay marka inay ku dhaqaaqdo xabsilow eh, taariikh cajiib badan oo beri eh, waayo isbaarooyinka wadanka ay yaaleen baa gaaray annagoo saaran baa niman jibbooy u iyo daroolka isku dhahaan marka laba qolaa kina ninkii darawalka lacag ka qoriga ku qabto w lacagta bixi mid kalena qori kale ninki kale ku qabto lacag bixin ninkii darawalka marka laba qoriya dhinacyada looga hayaa mina wuxuu leeya lacagta dhib mina leeya hadiin haddaa iigi weyso waa ku dilaa haddaa dhiibtin waa ku dilaa marka horta arrintaas soomaaliya maanta inay ka gudubta aan rajaynaynin oo tilaabada la qaadayo ay noqoto tilaabo iskaashin iyo isfahan iyo wadajir loo loo wajo Eh, mida kaleeto in anaga la dhegeysto nimanka waxqabada kuwa ah nabada soomaaliya awaamiirta ah, ka imaanaysa nabada dhibaatay ku tahay eh, systemka maanta jira eh, qofka soomaaligan waxaa rabaa in ilaahay korsonaado wax aniga malaayiin qofooda maanta muqdisho ku nool in cid dhibaateyn karta ma aaminsan qof walbana maalin iyo waqtigiisa ayuu wax noqonaya aniga waxaan ka hadlaya keliya dhaqaale ahaan iyo yani farsamo ahaan halka loo maray mm. laakiin in la dhegeysto koox maaragtay tallaagaa ummadda khatar ku ah nabadeeda waxa ay ka hadlayaan horta waa wax ah, in shacabka inay aqbalaan maba ahan dhibaatay keenaysaa mm. dhinaca marka dadka eh. soomaalida waxay u baahan yihiin yani in la gaarsiiyo bisayl nabadgelyo oo xoog badan oo ay istaraatiijyada ciidamada amniga ay mar walba ka fikiraan in qofka yani kooxdaani mudday wadankan ku rafanayeen yani dhibaatooyin badanna way geystaan runtii yani in si sahla loogu takhalusana waa hawl u baahan in maaragtay waayo aragnimo iyo iyo dadaal fara badan la geliyo dhinaca dhaqaalaha dhaqaalaha markaan u waxaan ka hadlayaa waa arrinta dhaqaalaha oo ugu xooga badan yar oo haysata yani dukaan haysata oo karashka ay ku ganacsanayso uu alyoom yahay marka camera saddex boqol ama laba boqol ama ama wax lamida la yiraahdo waa qasab bay kugu tahay oo kaamira xataa si loo isticmaalo aqoon dhibaatay ku noqonaysaa yani wadamada hadee wadamada soo koraayo ama wadamada kale dowlada waxaa inay weydiisato caawinaad kamirooyin waaweyn oo ku caawiyo kaamirooyinka kadibna qofkii kaamirada loo geeyo meeshan ay ugu xiraan weliba taasi waxaan isleeyahay xoogaa waa waa culeys badan ma keenta dadka hadda waxay ka cabanayaan maahan cabsi iyo iyo iyo waxa kaleete dadku waxaysa awoodi karin yani dhinaca dhaqaalaha oo culeysku ah oo saddex boqol oo doolar qofkii ma awoodi karo Eh, weliba maanta oo xaaladda dhaqaale aada u liidato oo qofku ay ku adag tahay marka waxa in xagga dhaqaale laga fiiriyo xagga maaragtay eh, farsamada laga fiiriyo xagga maaragtay eh, badqabka bulshada laga fiiriyo maaha dadkan dowladnimaday ay u heelan yihiin dowladnimaday aada u jecel yihiin dowladnimaday taageersan yihin dowladnimaday rabaan marka dowladda in loogu dhigo koox sida ay rabtay ayaga dadka ula dhaqmo wax wanaagsan maaha marka laakiin amniga waa wax muhiima oo soomaaliya haddaan amnin helin dhaqaale lama korin karo siyaasad degana lama heli karo bulsho caafimaad qabta ma imaan karto laakiin wax walbeet waa in farsamo iyo talo iyo wadatashi lagu wajaha maxamed xaadir nuur oo ka faalada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaynay kaamirooyinka lagu xiray inta badan magaalada muqdisho iyadoo qeybo badan oo magaalada goobaha ganacsiga ee ku yeelana ay u xiran yihiin amarka ka soo baxay dowladda oo loogu xirayo guud ahaan magaalada kaamirooyinka qarsan ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan ciyaartooyda xulka qaranka siddeed iyo toban jirada soomaaliya ayaa waxa ay ka badiyeen gilinkii dambe ee maanta ciyaar ka dhacday magaalada kisumu dhigooda suudaan iyadoo saddex iyo eber ay ku xaaqeen xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ka mamnuucay ciyaartoyda inay warbaahinta uga warbixiyaan guushaas ay kasoo hoyeen dhigooda suudaan iyagoo sidoo kale dareenkooda in wax laga weydiiyo ka diiday xiriirka kubadda cagta soomaaliya cayaartoyda qaar kamid ah ciyaartoyda oo xiriiro aan la sameynay ayaa inoo sheegay in xiriirku ay diideen in warbaahinta ay la hadlaan ciyaartoyda dareenkoodana ay la wadaagaan waxaa ciyaartii maanta ka dhacday magaalada kisimo ee dalka kenya aan wax ka weydiinay xuseen maxamed hadaafow sida ay u muuqatay ciyaartooyda ciyaarta ay soo bandhigeen iyo waxaa la filan karo kulamada ama kulanka u dhiman ee dhigooda kenya ay la ciyaarayaan ciid cabdiraxmaan xasan waa tahay soomaaliya ayaa galabta gaartay guusheedii ugu horeysay tartanka sakaafa ee sideed toban sana jirada kuwaasoo kulankooda furitaanka ruwanda toban ciyaartooy guuldaro kala kulmay qaranka soomaaliya marxalada groupk ayuu kula jiraa martigeliyaasha tartankan ee kenya rwanda iyo sudan saddex dhibcood iyo laba gool oo nadiif ayay shaqaysteen martigeliyaasha kenya ayaa lix dhibcood shaqaystay ehm, e, sudanna gedi ahaanba tartanka waa ay macsilaamiyeen e, saciid marka waa mahadsan tahay soomaaliya rwanda ay la ciyaareen kulankii hore dare la kulmeen laakiin kulanka galabta waxaad moodaa in macalinka qaladaadkiisa oo soo sacay cabdicasiis baahuur iyo maxamed sagaabo oo deganta cabdicasiis baahuur oo ku yimaaday wadanka canada iyo ciyaaryahanka kale ee isbedelka uu ku sameeyay waxaa qeybka ah ciyaaryaan baahuur iyo maxamed gaabo uu kulankan kusoo bilaabay maashiine oo asigana kulankan qeybka ahaa oo ciyaartoodii koobka isreebka dhacda koobka adduunka ee dalka morocco waqtigaasi dib ugu soo dhaatay ayaa lagu soo xoojiyay safka guusha midaas ayaa ka saaciday macalin jabshe oo muddo ku noolaa magaalada nairobi xasan dalka kenya magaalada kasuumu ayuuna ciyaaraan oo sixiisadii xamaasad badan oo kaga soconaya soomaaliya rajadeeda hadda waxay taha boqolkiiba sideetan maadaama xulka qaranka ee ruwanda hal ciyaar oo gacanta ku hayso wuxuuna la ciyaari doonaa suudaan oo gebi ahaanba tartanka macasilaamay soomaaliya jimcaha waxay isfarsaari doonaan xulka qaranka ee martigeliyaasha ee kenya kuwaasoo ayagana lix dhibcood shaqaystay soomaaliya wadaday kusoo bixi karta waxay tahay inay guul ay gaaraan maadaama ruwanda iyo sudan dhinacooda aan la filin karin natiijada kala heli karaan kenya ayay la cayaareysaa soomaaliya kulankaas maxaa laga filan karaa soomaaliya wax badanaa laga filan karaa ciyaartoy fiican ayay haystaa inkastoo macalinka muddooyinka ugu dambeeya dooqa oo ka wararsanaa ciyaartooy ka timaaday wadanka ehm, sweden oo afar ciyaartooy ah cabdicasiis baawur oo kanada ka yimaaday ehm, xuseen maxamed oo ka yimaaday magaalada lochester ee wadanka mareykanka inkastoo qeyb uusan ka ahayn macalinka shacdiisa hadda aaday wuxuu gantahay formishinka oo ciyaar waa afar saddex saddex haddii sidaan oo kusii hayo kulanka maanta oo suudaan oo guul oo kaga gaaray kenya dhinaceeda inkastoo martigeliyaal ay yihiin haddana martigeliyaal markaa wajahaysid taageerayaasha ayaa lagu dili karaa maxaa yale ugu faraha badan waa taageerayaasha dalka kenya inkastoo soomaalida kudooda ee ku nool magaalada nairobi ayagana aada u badan laakiin halka lagu ciyaaraya markaa muqdisho joogto waa adigoo beedaba oo u socda oo kaleeto maadaama garoonka oo sida taageerayaal kala duwan gudaha garoonka magaalada kasuume tegen loo socnaa ilaa iyo toban saacadood meeqo opshana u furan xulka qaranka oo uu kusoo bixi kara hadii ruanda ay kasoo badiso suudaan so xaalkuma adkaanayo labo saddex option bay u furan soomaaliya hadday barbara gasho ee eh, ruwaana laga adkaado soomaaliya ayaa soo bixi karta afar dhibcood ay kusoo bixi karaan soomaaliya wadada kale ay kusoo bixi karta haddii ay guul ay gaarto ruwaana barbara lagu celiyo ama taaka loo dhigay soomaaliya way soo bixi kartaa waxay soomaaliya sidoo kale ay kusoo bixi kartaa inay afari eber ee eh, kenya ay kaga adkaato ruwaanda kudeeda hadday guul ay gaarto eh, hal gool ama laba gool ay ku adkaato sidaasi soomaaliya groupkeeda ama groupka ee kaga soo bixi kartaa kaalinta labaad iyadoo farqiga goolasha la eegay iyadoo farqiga goolasha la eegay tartanka sakaafa cayaartooyda isla qabsigooda macalinka dhankiisa dhaliil inay jirta ayaa muuqato oo dadka qaar waxa ay ku doodayaan in macalinkii ciyaaryahanada toddobiyo toban jira maadaama ay hore usoo ahaayeen in loo dhiiba ay mudneed siday kuula muuqataa adiga maamulka macalinka iyo isla qabsiga macalin jabshe waa uu ku cusub yahay macalin nuur amiin ciyaartoodii koobka bariga bartamaha africa oo kula soo guuleysta waxaa qayb ka ah ciyaaryaan cabdixaafid maxamed lio oo elman ka tirsan ciyaaryaan golhaya cabduqaadir marshaal oo naadiga hegan ka tirsan ciyaaryaan diini oo asigana jenya ka tirsan oo waktigaas uu kula guuleysta idriis maxamed bilaal oo badbaado ka tirsan ciyaartooda ugu badan ee hadda ciyaarayso waa ciyaartoodii toddobiyo toban jirada ee koobka bariga bartamaha africa ee octoobar laba kun labaiyo labaatankii magaalada adsawe xarunta dalka etoobiya kula soo dabaaldegay haddana isbedel oo u dhici karaa macalin waa la bedeli karaa macalin wax mushkilaa ma keento laakiin rajada macalin jibs hadda ma xuma macalinka xitaa kudiisa galabta garoonka ayuu joogo oo ciyaartooydu kadibna dib ayuu ugu laabtay magaalada nairobi marka macalin jabshe fursad ayaa u furan haddii macalin nuur amin oo etoobiya muddo oo ku noolaa oo koobkan uu kusoo guulaystay haddaba macallin jabshe wuxuu ku noolaa muddo dheer magaalada nairobi asagana ma u saamixi kartaa inuu kusoo guulaysto koobka sakaafa ee ka soconaya magaalada kasumu gudaha garoonka joma kenyatta stadium garoonka la yihahdo dhaliilaha xiriirka loo jeedinayo ee ah in ay macalinkii horey u leylinaya ciyaartoydan ay kasoo tageen ma kuu muuqdaan mase Eh, kuleto mar walba oo xil aad daliil waa lagu soo jeedinaa ah, sababtoo ah eh, qof walba aragti kala duwan oo aaminsan hadda adiga aragtiya aaminsantaa macalinka shaxdoo ku ciyaaray ma ku qanacsanin qofna ku qanacsanya macalinka qudiisa waa uu jecelyahay laakiin macalimu nuur amiin eh, weli lagama qaadin xilka macalinka toddobiiy toban jirada wareysoo bixiyey waa uu beeniyey wuxuu sheegay in weli lacagtiisa oo qaata haddana uu ku qanacsanya in macalin soomaaliya la keeno spiritkan uu sii badiyo koobna uu kula guuleysto moralka ciyaartooyda markaa eegtay iyo taageerada ay u muujinayaan dadweynaha maxaa la filan karaa wallahi waxaa la filan karaa garoonka sida maantay usoo buuxidhaafiyeen taageerayaasha hadii kulanka ugu dambeeya ee jimcaha la ciyaari doona sidaan ay usoo buuxidhaafiyaan soomaaliya kudeeda rajo weyn ayay ka qabtaa inkastoo kulankii koowaad soomaaliya taageerayaashoodii taageerayaal wadanka ruwanda waktigaasi gacanka hadal uu dhexmari gaaray inkastoo booliiska soo fargeliyeen haddana waxaad moodaa soomaaliya taageerayaashooda aaday u faraha badnaayeen weliba waxyaabaha lagu aqoonsan kara waxaa kamid ah caalanka ee waktigaasi xerayin kulanka wuxuu soo dhici doonaa sagaal sac haddii jadwalka u kulanka soomaaliya sudan wuxuu ahaa in sagaal sac la ciyaaro laakiin cimilada darteeda sideed sac oo duurnimo ayaa la geeyay laakiin kulanka jimcaha waa sagaal sac oo galabnimo eh, sida jadwalka waktigaasi ku qoran inkastoo jadwalkan uu isbedeli karo haddana africa markii la joogo ayadoo jadwal lasoo saar ayaa haddana la bedela sababta loo bedelna looma sheegay saxaafada marka soomaaliya rajo weyn ayay kulankaasi ka qabtaa waa kulan nolol iyo geeri ahay dhaliilo ayaa inta badan loo jeediyaa xiriirka iyo ciyaartoyda qaranka eh, iyadoo ciyaartoyda soomaalida inta badan guuldarooyin ay la kulmaan haba ugu badnaadaan eh, ciyaartoyda xulka qaranka ee waaweynka ah eh, kuwan sideed iyo toban jirada ah iyo xulka qaranka ee waaweyn ee soomaaliya maxaa farqiyaho udhexeeya farqi u udhexeeyo ciyaaryahan markii ugu horeysay oo siciidoo qaran ku haminayay in aado oo kaga qayb galo qaaradan madow aan ku noolaa africa muraalkiisa aada u wanaagsanya halka ciyaaryahankan dhowr mar oo baxay qaranka haddana hadda qarankii ugu dambeeyay sareeb koobka adduunka waan ogeen ciyaartooda laba bilood ka hor ayay tageen dalka morocco adigoo ka qaybgalaya sareebka dhacada koobka adduunka ee waqooyiga america laba loogu soo baxay haddana farqi weyna udhexeeyo ciyaartooydaasi badi waxay u badan ciyaartooy hore usoo ciyaaray isreeb koobka adduunka labaatan jirada koobka waaweyn ayagaa badana ciyaar laakiin ciyaartooydan moraalkooda wuxuu yahay ciyaaryaana jiro markii ugu horreysay qaranka baxay hadda ciyaaryahan axmed waayil waa markii ugu horeysay oo qaranka oo kasoo muuqanay baahuur waa markii labaad idris maxamed bilaal waa markii labaad cabdixaafid dhinaciis waa markii saddexaad oo qaran kasoo muuqanay waa markii labaad kabitaan cabdulle cabdulaahi cabdulle isagana waa markii saddexaad oo qaranka oo kasoo muuqanaya marka farqi weyn ayaa u dhexeeya ciyaartooydani muraalkoodu waa wanaagsan yahay dismuraalkooda ma jirsana laakiin kuwa waaweyn waxaad moodaa in ciyaaryaa ciyaartooda qaar ee runtii dismuraal ay ku ciyaareen anigaa dheeri karo ani maxabooskis dheersiwa laakiin hadda rajada ugu weyn qaranka sideed toban sanjirada mar walba waxay soo guulaysta waxay tahay muraalkooda oo wanaagsan yahay ayay qabaan ciyaartoy weligood qaran aan bixin ayaa qarankaasi baxo kaasi wuxuu ahaa xuseen maxamed hadaafow oo ah wariye ka faalooda arrimaha ciyaaraha oo aan wax ka weydiinayna xulka qaranka soomaaliya oo maanta ka badiyey dhigooda suudaan kuwaas oo saddex iyo eber ku xaaqay cayaar ka dhacday magaalada kisumo ee dalka kenya gorsi horeyse ayuu ii waramay gadowyaisku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garyagarisirtiyey gelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaad leenahay hadii aynu egnana markan odayaal dhaqan oo ururka al-shabaab muddo ka tirsanaa kuwaas oo qaadi jiray sakawaadka lacagaha kooxda ugu yeerto ee baadda ah dadka shacabka ahna ay ka qaado kuwaas oo deegaanada bari ee gobolka galgaduud ka soo jeedo ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay maanta shaacisay inay iska soo dhiibeen ururka al-shabaab odayaashan ayaa muddo bil ah ku dhow waxaa la sheegay in ay gacanta dowladda ay ku jireen iyadoo dowladda soomaaliya intaa ay qarinaysay xogta odayaashan iska soo dhiibay ururka al-shabaab maanta ayaa warbaahinta dowladdu ay shaacisay muuqaal laga soo duubay iyagoo shaacinayaa in ay kasoo goosteen ururka iskuna soo dhiibeen ragga kale ee ku harsan ayay ugu baaqeen inay iska soo dhiibaan soo dhoweyn inay la kulmeen ay sheegeen oo dowladda dhigeeda ay soo dhaweysay sidaa si lamid ahna loo soo dhoweyn doono haddii ay iska soo dhiibaan kooxda ay wakhtigan ka tirsan yihiin aniga magacayga waxaa la yihahdaa axmed cali gidif waxaan ka soo kacay oon ka imid degmada ceel dheer meel ka tirsan oo la yidhaha cows weyn waxaan uga soo tegay nabadoon u dhaxeeya nimanka meesha joogoo shabaaba iyo shacabkaan ahay waxaana ogaadhay inaanan xamili karin arintaas waxaan go-aansadhay inaan kasoo tago isu soo dhiibo dowladda soomaaliya xamar aan soo galo xamarna dowladdaa joogta isaga noolow maaha eedan dowladdu ku ogeyn haddaan ee midna waxaan la cariiray dowladda dadka mas-uuladda ahoo dowladda ka tirsanaan la cariiray waana laygeeyey dowladdaa gacanta laygeliyey dowladdiina dhibaato iyo dhaqan xumo midaan kala kulan ma jiraan waa laysoo soo dhoweeya meelaana la fadhiisiiyey cunto macaana la siiyey qof wax naga hadlaysa bartoor iyo calaan ma jirto waana nabad qabnaa waxaan kala kulmay dowladda soo dhoweyn iyo adigana soo dhowaaw wixii kaa dambeeya oo warkaa yeelaana sidaadoo kale waxaan anugu arkay inayna arkaanan rabaa wixii iga dambeeya aniguna soo dhowaynan arkay iyo dowladnimo meelay ka jirto oo aan qof lagu xaqirayn qof lagu xumaynaan jooga kuwa nabadoonka ku ahay waxaan ugu baaqaa in mahan dowladu ka jirto dowladnima ka jirto ictiraamna ka jiro qof wax laga hadlayahana jirin wax dhibaato ah oon dheeftaas ka keena dadkiina xoolahaasaa laga rabaa sikaawaad maaliyad lacag kaloo muxuu ahaaye iyaduna infaaq la yidhaahdo ciidamo ilmo machad loo dhigayo wax la baraya keena la yidhahdo aniga waxaa la yidhahdaa cali xasan geedi waxaan ka imid degmada ceeldheer anigu waa ka imid waxaana isku soo dhiibay dowladda wax hadda dhib ah oo ihaayana ma jiraan waa wanaagsanahay waana fiicanahay dadka iga dambeeya oo issoo dhiibana waxaan rajayhayaa sida aniga wanaagga iyo aan la kulmay inaa ayguna la kulmi doonaan insha allahu sidaasaan rajayhaa dadka xagga jooga waxaan ugu baaqaa haddii ka soo tagaan inay ayaguna wanaag waxa aan la kulanay la kulmi doonaan annaga waxaan nahay odayaal beel dhaqameeda oo shabaabka iyo dadka u dhexeeya xoolaha dadkii xoola waa noola diraa waa ka doonnaa odayaasheenna waana ka keennaa ciidamo eh, waa noola diraa waana ka keeni jirna waxay ahaayeen laba oday oo dadhaqmeedyaal u ahaa kooxda al-shabaab kuwaas oo baada ah uga qaadi jiray dadka shacabka oo lagu kala magacaabo axmed cali gidif iyo cali xasan geedi iyagoo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya muddo hadda laba toddobaad iyo dheeraad laga joogo wadaag saaxiibayaal xog horeysa aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena isla sii gaarayna markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay webidaad fatahay iyo cirkoo hogol fatahay iyo shabaab dhiig fatahay iyo facebook muran fatahay iyo fatahaad un weeye maxaa laga filaya wargeedka kalemaano war fatahayaad ka tagtay warnamiyow mayleeray faayta mafaayta falhajuusu faniiniyowna faltulmaalu fatahaadun la ilaahow kafaaysan aragna war adduunyadu waa fitnay haddaanad ka faajignaan wacdee inuu kugu fatihi war annaga oramadii baaba nugu soo fatahadayimbw anuga fatahaadii webiganka dhaqaaqi wayne war wax walbaa fatahaye siyaasiyiin isfaan ogolaansho qoraal soo fadwoodo waraaqada fataha iyo fudayd iyo iswaalbaa maalmahan fatahaye fatahaadda eebow feermarsii dadkaa nugul warkalamaanay cimilada wareertiyo colaad iyo dagaal baa caalamkii fatahaye cirifkii la eegaba carun baa fatahaye caafimaad allahayow warkalamaanay xaggaa fatahaad xaggana fatahaad dunidan fatahaad badanaa wibaa fatahay badanaa yidhi eh. fidna nagu taagano ilaan eh. fadhi nooma yaale eh. dadyahow faataxada mara war meesha faataxada lagu martoo shabaab looga wada kacay waa bariga galgaduud waxaana la yidhi cawo madooba inta lagu guuree wax la dilay wax la soo qabtay laga dhigay warba taliyaha dagaalka shabaab bisinka u qabtaa hadda sulnuuga weeye war taliya saabey ah saraakiisha korkor wuxuu yidhi ciidamadu shabeellow ciyaaruma imaanine waxaa lagu ceshanayaa khawaariijta ceebtiyo waddankeenna caydiyo ku ahayd cambaarto shacabkay ciqaabeen rabbi uga cadgooyo bulshadu iska celisaa buuraha ku cararto culaysyada la saariyo cidhiiriga daraaddiis godad ciirsanayso ciribgooyadooda caadil soo dhoweeyo caad iyo shabeellow cagta inaan ka marino shacabkeenni ciil baxay casiis mahadi weeyaan cid kastooo wax garato cudud iyo awoodiyo cod wax lagu difaaciyo caqli ee siiyana maanta ciidda hooyiyo caqiidada islaam islaamkiyo calankaa u baahane furimaha colaaduhu ha camirato kalamaan waan anigu khawaariijta waxaan oran lahaa guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war waxaa la yidhi fataaxadaha dalka ka jira waxaa ka daran wararka beenbeenta ah iyo iskayeyeelka siyaasiyiinta ee iska socda labaatankii sane la soo dhaafay dowladihii kala duwanaya ee dalka soo qabtay madaxda isu soo sharaxaysay khudbadahooda waxaa ku jira jiray inay dhammaystirayaan dastuurka baarlamaankuna oo u sacbinayay madaxweyne kastoo la soo doortayna qodobadii ugu weyn ay loo soo doortay waxaa ka mid ahay dhammaystirka dastuurka meel laga soo qaaday ma jirin haddoo loogu dhow yahayna waxaa la yidhi xildhibaanadii baarlamaanka ayay howshu ka socon laadahay wakaale xildhibaanka qudhiisu markii uu xilka doonay wuxuu lahaa haddaan dastuurka qabyo tiraynaaye ma wuxuu nagu matelayaa dastuurka sidiisa in loo daawado war walla weynay qoraal ka bixi maysaan war qabyadu waa badan tahay dastuurka aqabyaah dowlad dhiskii aqabyaah dagaalkii shabaabka aqabyaah ciidan dhiskii aqabyaah xataa miisaaniyaddiiya meelaha qaarka qabyaah waar xataa qabyadiibaa qabyaah war gurmadka daadadka xitaa waa qabyo aryaadhaha samigay cabdulla waxaan aad sheegaysin hortiin la yaabay wuxuu yidhi how dadaashaalay waxay dhaheen kadhuumaahayadhabmiya dadaashaalay waxay dhaheen kadhuumahayadhabmiya dhaab dhaab u fiirso dhab eh. u fiirso weliga soo war hadda qabya ninkeedii baa dhammaystirihaya war nin gabaruu jeclaa weyse wuxuu yidhi eh. dastuurkii la qorayiyo sida dowladdii xamar eh. jacaylkaygu degi waa war saaxiibkan caraysow siduu furimaha u tegey jacaylkii iska iloobay hadda ka hor waxa uu yidhi manaxow jacaylow nuuxnuuxsi daranow naar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay waa adiga nafciga iyo iga jaray nafaqadee ma wax laygu nudayo inuxuusinay iyo nacabkiigii baa tahay markii aadna nagaataba maxaa duulumiyiyo nacaskuu dilayo naagtaan jeclaadaba durba lay nacsiiyaa eetaan abdiga geli oo soo noqnoqoshada haygamoodin nacasnimo sotila yidhi waaqlo waxaad ka tagta adna haddii aan ku naawilay naqbaa waa la dhowraa nasiibku haygu kaasimo alonugaaliyo ku nool beela nabade ayaa nabarada jacaylka ka nuuxsan waayey la yidhi war waxaa kaloo la yidhi inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigii nabsi u dulyaale aniguna nasiibkey nasiibka nasiibkey mukunaahi doonaa niwal eri war jacaylku ummadduu soo rogo nin kalena wuxuu yidhi dooqoodu waa lacag ninkii dumaru liitoowe midkii ay lagdaan kama kacaan laba kun oo caame markaasay mid midlaan ladan ka raacaan aniguna waxaan dhihi lahaa loof bilaa fuluusay gabdhuhu laa idhahayaane middaan laac idhaahdana dhaqsay iga libkaan tahay iyo labana layslama helo mani la'aantiise ilaahayo wadaa lacag haya liira igu caaw waar bislow soomaad maqal layla ninkii lacag lahaa weyne layla war mar kalena waxaa la yidhi jacaylku maxaasid baa xujada noloshiiya isagu xigtiya saaxiib miyaa muxuu inantaan xushiya ka dhiga xilataan idhaa xayndaab adag ugu gudbaa jacaylku faraxumow igu hayaaho naagaha midaan qaabu raba weli ma qaangaarin midna qaandhaw qayliya cishii kale ma qaalroon wali kalalaanay la'aglanki gobol laafiidiis gaaru la iibsanaad la'aglaanlanki leeyli leelka tuugow war kalamaanay colaad iyo fatahaad baa caalamkii qarrimay oo xamiimaan nulahayne maxaa caashaqa keenay war axmadow soomaadan maqal cashaqa ma baran weli mana beeninaaye war waxaa kaloo la jacayl wiilkii kala caaganaan jiray anaa caawa labadaba la caawaysi maaye war kalamaaney jacaylka iyo noloshoo dhan hiigsi kama maarmaan idinkuna iska iskahoos fadhisaane soomaaliya waxay qabatay shir looga hadlayo hiigsiga qarni jirka abakuniyolxdanka oo boqol sano ay ka soo wareeganayso markii ay soomaaliya xornimada qaadatay waxaana la yidhi dowladda soomaaliya waxay qorshaynaysaa in laba kun la gaaro iyadoo dalku barwaaqo yahay argagixiso ka caagan yahay shidaalkii la soo saaray duniduna u soo shaqo tagtay war madaxweyne xasan sheikh meeshuu bulshada rayidkaa talooyinka hiigsiga uga dhagaystay waa madaxtooyada soomaaliya war dadka waxantaahi waxay dhaheen kulanka madaxweyne xasan sheekh dadka ka qayb galay shaqaalaha dawladday ahaayeena aaway bulshadii rayidka shaqaalaha dawladdu waa ciidan kaliya ayaa ku yidhi adiga war maanay war ma haysaaniine eh? maraykanku wuxuu gacanta ku dhigay budhcadbadeed soomaaliya oo weerartay markab israa'iil laga leeyahay waar masankor buu siday war waxaan idiin weydiiyey warcadbadeed dumaysan wax ka fiirsanaynin marka israa'iil leedahay iyo maraykan iyo iiraan dhexdooda maxaana geliyey war israa'iil iyo maraykanku ah. iyagaa xaafaday doonaan ka kalluumaystooo xeebaheenna laga dhaqaajilaya war axmedow qasa waxa ka socdaa kalluumaysi maaha aryaadaha kale maanay saraakiishi booliiskae saldhigyada degboodhinka ka shaqay jirta ah. taraafikaa loo bedelaya ma baabuurtiya beledka ku badatay war cabdulow taraafik hadda booliiskay ka mid tahay see wax kaa yihiin war marka hore bax kasii hadday ahaayeen ah. hadda waa biib kasii war laamiye markii hore baabuurtalka kontrooleey biyaha ka darsamay ilo booliska lambadii may diide aryadaha taraafikada waxaad ula yaabaysa mawaadnaan maqal dalkan yaga gawaarida dhex talmidooba waa nuuce cagafcagaf tareel iyo bajaaj shacabka qaadqaada yaryar iyo xig waaweyn ahaa laysku soo daray markaasuu shilkoodii bato loo garnaqayaa mushkuleetii canug saaran yahay ama safee koontu nafto badan ma dhuuqaan haddaan lagu dambaabayn wartiyenba hadda ka hor waa ki yidhi niman yahow bacdi iyo caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aan fuulnay iyo weliba baaskiillo laambadiiyo bateriyaasha iyo channelka tv-ga buruska iyo busmaarka xargaha sida borotoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu bogsoonaayo u bajiya cadaabaha hadday nabaddu bowrowdo laami budul la saariyo wixii beled busaynaaya war kalamaanae colaad iyo siyaasad iyo fatahaadaad ku mashquusheene miyaadna la socon ciyaara iyo guulaha ay soomaaliya ka soo hoysay ciyaartii soomaaliya iyo suudaan dhex martay saddex iyo soomaaliya ku badisay war koobkii toddobiy jirada ay soomaaliya qaaday kanna ma ku darseennaa horta guushu waa guul haddii fircawniga guul laga keenay waa in gurmadka guul laga keeno oo dagaalka khawaarijta guul laga keeno oo dhammaystirka dastuurka guul laga keeno oo guulba guul lagu daro wey warkalamaanay waxaa la yidhi dayaal xamar baraarugey wallee ruush ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxirayaan qof kastoo xiriir laleh ayaa dan u xawaarayne xaafad ugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xiisad laga qaadiye kii soo xoroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen amni lagu xayaaday magaalada muqdisho ku xasilaysaae xamdushukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo isdhafacoo dareeraho duubta oo dadaalaho jagnaan dib dambe annagu dooni mayne dirqi weeye maante halaysdile hadaatu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro hadaatu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro Matatulibuye ala dagalo ala diriro Matatulibuye ala dagalo ala diriro وبروبتاو بروبتاو دداله ازدفعو ازدفعو دريره وبروبتاو بروبتاو دداله تبكى شيران صومرو ودويه إن دنكي مدايع تبكى شيران صومرو ودويه إن دنكي مدايع Datu di gue, ala dagalo, ala diriro, dhiigye hala dagaalo hala diriiro hadaato dhiigye hala dagaalo hala diriiro hadaato dhiigye hala dagaalo hala diriiro

ankadaalahay dalka annagaale oo oh, aan kadaalahay diidna dooni mayno dulli iyo xumaante diidna dooni mayno dulli iyo xumaante haddaadigdiiguye hal dagaalo hala diriyo dhiiguye alla dagaalo alla diriiro adaato dhiiguye alla dagaalo alla diriiro adaato dhiiguye alla dagaalo alla diriiro